بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية ومما يبين ما تقدم ما ذكر سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام ومما يبين ومما kii waxaa ka mid ahaaday yubayinu caddaynaya maa taqadama wixii noo soo hormaray waxaa caddaynaya waxaa ka mid ahaaday maa dakarahu siibaweyhi iyo wagayruhu siibawey ninkii la odhan jiray naxwaha ragga maaradi ku wax ka alifay ah kitaabkiisa alkitaab buuna ku sheegay iyo wakayru kayrkii oo min a'immati naxwi ka mid ahi hadalka yidhaahdeen baa daylu ah oo ah anna alcaraba nimanka carabta yaxkuuna bilqowli qowlka waxay kaga xikaayoodaan oo ku sheegaan maa kaana kalaaman wixii hadal ah hadal wax faaiideeya laa yaxkuuna bihi maa kaana qowlan wixii qowl ah oo la yidhaahdo eh, oo isim khaliya ah kuma xikaayoodaan ee waxay ka xikaayoodaan waxaa weeya marka qowl laga hadlayo wax jumla mufiida ah falqowlu qowlkii laa yuxkaa bihi lama xikaayoodo lama soo naqliyo ilaa kalaamun taamun hadal dhammaystiran mooyaane aw amase jumlatun ismiya jumla ismiya ah aw amase jumlatun ficliyatu jumla ficliya ah wuxuu rabaa inuu halka inoo sheego hadalkii hore uu ku xidhan yahay waataynu soo maray nimankii suufiyada ahaa ee yidhi ismulmufrad ama mudmar ha ahaado ama daahir ha ahaade eh baa lagu cibaadaysan karaa oo huwa huwa iyo erayadii allah allah oo la celceliye iyo noocaas ayaa waxay noqonayaan eraye lagu cibaadaysanayo arrintaasuu radinaya waxayna deliishadeen qul illaahu bay soo deliishadeen markaa tibuu tilmaamaya wuxuu leeyahay a'immada luqada naftoodu taasaa ku tusinaysa qul illaahu ereygaa allaahu qul waxaa ti allaahu dhe ahayne macnaha loo jeeda ay tahay hadal laga xikaayoonayo oo marka qof waxaa dhe laleeyahay ama qowlkiis laga xikaayoonayo laga warramayo inay tahay jumlo faa'iidaynayso mufiida hadalkan waataynu soo maray allaahu anzala alkitaab aladii waataynu soo sheegnay oo taqdiirku siduu ahaa darsigeenii shalay buu ahaa marka halkan wuxuu faahfaahinayaa dee qowl haddii la soo xikaayone qowlu fulaan haddii laga hadlayo qowlu fulaan hebel qowlkii marka laga hadlayo uma jeedaan erayo kelimaad la ururiye ku hadlay ee waxaa laga hadlayaa jumla taama ee nudqi khaliya maaha inuu wax iskaga hadlo khaliya maaha ee hadal wax faa'iideeya oo haddii khatiibkii intuu mimbarka u baxo allah allah yidhaahdo khudba maaha oo hadduu istaago oo rasuulullaahi rasuulullahi yidhaahdo khudba maaha waxaa weeye hadalku waa inuu jumlo taama ama ficli ahaato ama jumla ismiya ha ahaatee taas ayaa waxaa la yidhaahdaa luqada carbeed kalaam saasaa loo yaqaanaa walihaada saa liajligeed bui yaksiruuna way kasriyaan inna ida ja'at hadday timaado bacda alqowl hadday timaado oo waxaa weeyaan maalan wa qaala inii cabdullaah marka qaala mar hadday timi innada ka dambaysa waa la kasrinaya waana jumladuna waxay dhacaysaa dee waa maquulu qowl wa qaala wuxuu yidhi inii cabdullaah marka inna iyo isimkeeda iyo khabarkeedu waxay noqonaysaa waa maquulu qowloo fii maxalli nasbi waa mafcuul buu noqonaya marka inii cabdullaah markaa dee waa hadal lagu hadlay oo la soo naqliyey falqowlu laa yuxkaa bihi ismun qowlka lagama xikaayoodo lama soo naqliyo ism mufrad ah ism mufrad ah oo lafdiga jalala allah allah iyo laiif laiif iyo caliim caliim oo la celceliyo ama huwa huwa huwa huwadaas waxaas baa yaa waxay noqonayaan hadal lagu cibaadaysto taas buu radinayaa markaasuu leeyay falqawlu laa yuxkaa bihi ismun yacni ismi lagama xikaayoodo oo lama soo naqliyo qowl inta la yidhaahdo ee isimka mufradka ay hadal noqon maayo wallaahu tacaala alla korahaye laa yamuru axadan axadna fari maayo bidikri ismi mufradin isi mufrad oo keli ah xuskiisa alla subxaana wa tacaala cid fari maayo oo eray ee isimkiisa in la celceliyo alle subxaana wa tacaala ma faro walaa sharaca lilmuslimiina muslimiintana uma jidayn alle biismin mufradin mujaradin min aliimaan isim mufradah oo ka maran iimaan ka maran oo aan macnaha wax faa'iidaynaynin taasna alla subxaana wa tacaala ummadda uma jidaynin walismu almujaradu isimka mujaradka ah laa yufiidu shay-an shay ma faa'iideeyo min aliimaani iimaan iimaan ah ma faa'iideeyo biitifaaqi ahliislaam ahluislaamkaoo dhan way isku waafaqsan yihiin in isimka mufradka ee mujaradka ah inaanu faa'iidaynaynin iimaan wataynu soo marray shalayto oo laa yatacallaqu bihi iimaanun walaa kufrun walaa hawaabun waa kiina lahaa oo hadda allah allah hadduu qofku yidhaahdo dee eraygaa lafdu jalaalaha ah la yidhaahdo waxba kuma tacalluqayaan haddii aan jumlo la gelin allaahu akbar waa macnay leedahay waa cibaado waxa weeye subxaana allah macnay leedahay waa cibaado alxamdu lilah macnay leedahay waa jumla taama waa cibaado laa ilaaha ila allah macnay leedahay waa cibaado laakiin allah allah ereygaasoo khaliyi cibaado ma aha mana faa'iidaynayo ahlu islaamkuna waa isku waafaqsan yihiin inaana iimaan faa'iidaynaynin walaa yu'maru bihi lamana amrayo fii shayin shay la amri maayo oo min alcibaadaat ka mid ah meel laysku amray cibaadaad lafulujalaale ah ee ilaahay lagu caabudo lama hayo walaa fii shayin shay kuma sugna oo xagga faa'iidada ah ee min almukhaaabaati waxyaabaha khitaabka iyo wadahadalka wax faaida oo danoo ku jirta ism mufrad ah muxamed muxamed ali cali hebel hebel haddii la celceliyo wax muhadal maarata laysku afgarto ama wax laga garto ma yeelanayso markaa isimka mufradka ahi saa darteed ba hadallada ay wadaan oo dhammi ay leeyihiin huwa huwa iyo erayadaas ama mudmar ama ha laga dhiga daahirba ha laga dhiga eh inaanay noqonaynin shay cibaado gelaya wanadiiru man iqtasara cala alismi almufradi ma yudkaru ana bacda alacraabi mara bimu'adinin yaquulu ashhadu ana muxamada rasuula allahi binnasbi wanadiiru man mid nadiirkii waxaa ah oo dhigmayo yani la mid ah iqtasara cala ismi almufrad ee isabka mufradka mid ku koobsaday waxaa la mid ah maa yudkaru waxa la sheego la xusoo lasoo guuriyo anna bacda alacraab niman acraaba qaarkood mara wuxuu soo maray bimu'adinin nin mu'adinoo yaquulu leh ashhadu anna muxammadan rasuula allah binasbi isagoo rasuul allahi nasbinaya faqaala wuxuu ihi maada yaquulu haada kaasi muxuu leeyi ku hadlay haada alismu isimkaa garanay fa ayna alkhabaru khabarkii meeyey alladii khabarkii yatimu bihi alkalaamu kii hadalku ku dhammaystirmayey ee hadalku ku taam noqonayey meeyi ili ashhadu anna muxamadan rasuulullaahi marka la yidhaahdo baa hadalkii dee taam yahay oo dee isimka anna oo muxamadan ah iyo khabarkeedii oo rasuulullaahi ah macno baa la gartay marka hadalku saas u dhacay laakiin muxamadan rasuul allah haddii la yidhaahdo hadalkii ma dhammaystirma khabarkuna walkhabaru aljuزء mutimu اlfaa'ida kallaahu barun walayaadi shaahid watay odhanayeen marka hadalku dee khabarku wuxuu faa'ideynayaa oo hadalka ka dhammaystiraya marka hadalka socdaa waa inuu dhammaystirmaa haddii kale hadal noqon maayo waa inuu dhammaystirmaa hadalku oo markaa ninka caraabiga ee reermiyiga ah mu'adinkaa laxniga sameeyey ee sida wuxuu ugu dhawaaqay ayuu qabsaday muxuu ku hadlay ninkaas waxma sheegine soo ma aragtid marka waxa weeyaan de inaan eh, hadalka cibaadada noqonaya ee eh, waxa weeyaan wax laga garan karaa ee lagu cibaadaysanaya waa hadalka taamka jumla taama weye wma fi qur'aani waxaa ku sugan quraanka min qawli baa ka mid ahaaday wma fi qur'aani quraanka waxaa ku sugan oo min qawlihi qowlka alle ka mid yahay wadkur isma rabbika watabata ilayhi tabtiilan iyo wa qowlii isma rabbika alaclaa iyo wa qad aflaxa man tazakaa wadakara isma rabbihi fasallaa iyo wa fasabbix bismi rabbika alaclaa iyo wanaxwi dalika laa yaqtadii dikrahu mufradaa intaa iyo wixii la halmaalaa laa yaqtadii keeni maaya dikrahu sheegistiisa mufradan isim mufrada keeni maayo oo markaa lagu leeyay wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus ma ah macnaheedu allah allah inaad tidhahdo alcaalim alcalim inad tidhahdo ma ah macnaheedu ee waxaa la isma rabbika sidaa sunnaha ku timi waxaad xusaysaa isimka ilaahay ood ku cibaadaysanayso allaahu akbar subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah dikrigaasaa loo jeedaa wadkur isma rabbik macnahaasaa loo jeedaa ee allah allah iyo huwa huwa iyo oo huwa huwa de ismka ilahay maba aha waxa iyagu dee ka wataan macnahaas maaha buu yidhi sabix isma rabbika sabix nazh isma rabbika rabbigaa ismkiisa nazh rabbigii alclaa sarreeyey oo nasahaantu markaa dee subxaana rabbiya alaclaa iyo inaad tiraday noqonaysaa waa la mid kadaflaxa man tazaka wadakara sma waxaa liibaanay qofki istahiray wadakara xusay isma rabbii rabbigii ismkiisa xusay ismkiisa erey aad xusto lafduljalaala ma aha ee waxa weeyaan dikrigii mashruuca ahaa oo ilaahay kuu jideeyey subxaana allahi wixii halmaana marka wuxuu leey waxaasoo dhan iyo wixii la midii keeni maayaan dikrahu mufrada say iyagu wataan ism mufrada oo markaa dee allah allah iyo ladiif ladiif iyo maaha macnidu bal fi sunan waxaa ku sugan annahu lamaa nazla qowluhu markuu soo degay qowlka alle fasabbix bismi rabbika alcadiim qaala sala allahu alay slm rasuulku wuxuu yidhi ijcaluuha waxaa ka yeeshaan fii rukuucikum rukuucdiina ka dhiga oo markaa rukuucaysaan subxaana rabbiya alcadiim dhaha walammaa nazla markuu soo degay qowluhu sabbix isma rabbika alaclaa markuu soo degayna qaala sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi ijcaluuha ka yeela fii sujuudikum sujuudiina ka yeela ayuu rasulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh fa lahum wuxuu u jideeyey an yaquuluu inay yidhaahdaan fi rukuuci subxaana rabbiya alcadiim ay rukuucda yidhaahdaan wa fi sujuudi subxaana subxaana rabbi alaclaa ay yidhaahdaan sujuuda wafi saxiixi waxaa eh, ku sugan annahu kaana yaquulu inuu ahaa mid yidhaahda fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim wa fii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa wa haada kaasi huwa isagu macnaa qowlihi macnihii qowlka weeye rasuulka uu yidhi ijcaluuha fii rukuucikum wa sujuudikum biitifaaqi lmuslimiin arrintaa wa isku waafaqsanyihin marka waxaa lagu faraya waa jumlo mufiida ah subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiy alcadiim taasaa markaa cibaadadii ah oo adkaarta shareecaduna fartay oo laisku waafaqsanya taa weeyaan fatasbiixu ismi rabbihi laclaa fatasbiixu ismi rabbihi laclaa rabbigii sarreeyey magaciisa tasbiixda lagu tasbiixsadaa iyo wadikru ismi rabbihi rabbi rabbigii magaciisa oo la xusaa iyo wanaxwi daalika wixii kuula midihi huwa bilkalaami taami buu noqday hadalka taamka ah ee almufiid wax faa'iidaynaya hadal taama oo jumla mufiida ah wixii ah ayaa markaa ah wax lagu cibaadaysanayo oo qofka laga doonayo kamaa fi saxiix canhu sal allah alay sl qaala inuu yidhi afdal اlkalaami hadal waxa ugu fadli badan bacda alqur'aani arbacun afar baa ugu fadli badan wahuna min alqur'an wahuna min alqur'an taas riwaayadda qaarkood waxay leeyihin waa shaadoo kaa ah asalkeedu subxaana allah walaa ilaaha ila allah allahu akbar taasaa waxay radin ugu filan tahay kuwale dikirka ismulmufrad baa dikri noqonaya tanaa ugu filan oo wax lagu hadlo taasaa u fadli badan subxaana allahi waa jumla taama walxamdu lilahi waa la mid walaa ilaaha ila allahuna waa la mid dawaatii rasuulku ku lahaa ninkii loodhan jiray abu aalib qul kalimatan eray dheh uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama waa kelmadaas maxay tahi laa ilaaha ila allah waxaasoo dhan waa jumal hadalladu waxay u socdaan waa jumlooyin mufiida ah waxaa lagu cibaadaysanaya wa fi lmuwaطa'i wakayri waxaa ku sugan can inabiyi sala allah alay sl anahu qaala afdalu maa shayka ugu fadli badan qultu aan idhaahdo ana iyo wanabiyuuna min qabli anii ambiyadii iga horreeyey waxaanu ku dhawaaqna waxa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah waxdah laa shariika lah lahu waxa weeye jumlooyin mufiida ah oo lagu cibaadaysanayo eray markaa khali oo ism mufradah lagu cibaadaysan maayo dikrina maaha wa fii sunan ibn maaja waxaa ku sugan iyo wahayrihi canhu can nabiy sal alla alay slam inuu yidhi afdal dikri dikri waxaa u badan laa ilaaha ila allah wa afdal ducaa ducaa waa u badan alxamdu wa milu hadi axaadiii axaadiistan oo kale kaiiratu way fara badan tahay fii anwaacin maa yuqaalu loo yidhaahdo min adikri iyo waducaa noocyo fara badan oo kuwan oo kale ah oo dikriga iyo cibaadada loo odhanayo oo fara badan baa jira wakadalika ka waxaa kula mida maa fi lqur'aani qur'aanka waxa ku sugan min qowlihi baa ka mida tacaala walaa takulu mima lam yudkar ismullaahi calayh walaa taakulu ha unina mima kii lam yudkar ismullaahi alayhi waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa lagu xusin korkiisa ha iyo wa fakuluu cuna mima amsakna calaykum waxay idiin qabtaan eh, wixii lagu waadhsanayey wadkuruu xusa isma allaahi calayh magaca alle ku kor xusa inamaa huwa qawlu bismi illaahi qowlu bismi illaahi weeyaan waxaa laguu sheegayaa waa qowl bismi illaahi wa haada jumlatun taama kaasina waa jumlo taama oo marka lagu leeya walaa taakuluu ama mima lam yudkar ismullah magaca ilah waxaan lagu xusin maaha macnaheedu allah inaad ku xusto allah aad tidhahdo waxaa loo jeedaa bismi illaah bismi laahina waa jumla mafjaari majruurku waa mutacaliqu bimaxduuf oo ama wuxuu noqonayaa jumla ficiliyo ficil baad u qadaran soo ma aragtid ama waa mutacaliq bimaxduuf oo markaa dee isim ah suu kuu sheegi doono marka waa jumla ficiliya ama jumla ismiya unbay noqonaysaa waa jumla taama waa la mid wadkuru isma allaahi caleyh wadkuru isma allaahi calayhi marka aad diraysaanoo xayawaankii la dirayo soo qaba la ama maarata la cunayaba oo la cunayo waxay qabteen waxa weeyaan dee bisinka loo qabni waa bismi ee maha macnaheedu allah in la yidhaha maha macnaheedu kuwaasoo dhammina wuxuu uhi jumla taama imaa ismiyatun weeye calaa adhari qowlay annuxaa qowl labada qowl ee nuxaadu leedahay ka muuqashada badani waa jumla ismiya in la yidhaahdo baa markaa meesha u qadaran aw mase ficliyatun ama waa jumla ficliye ah wataqdiiru taqdiirkuna wuxuu leeyay dabxii bismi oo marka jumladu ismiya tahay dabxi gowracaygu kaainu wuxuu ku sugnaaday bismi lah alla magacu ku sugnaaday oo marka la yidhaahdo marka waa jumla ismiya oo khabariya mubtadaheedii noqonaysa aw mase adbaxu oo ficil loo qadaro jumla ficliya adbaxu waan gowracayaa bismi alla magacii baan ku gowracayaa mar kastabana waxaa munaasib u ah ficil ama wuxuu munaasib hadee la odhanaya haddii aad wax qorayso yani aktubu waan qorayaa bismi alla magacii waxaa weeyaan waxbaad akhriyaysa aqraw aan akhriyaya bismi alla magaci baan ku akhriyaya aakul waan cunaya bismi alla magaci mar kastaba waxaa la qabanaya ficilka la qabanayo wax u munaasib ah oo isim ah ama ficil ah ayaa marka uu ku tacalluqaya jaari majruurku laabudda liljaari min tacalluqin marka wuxuu ku tacaluqaya wuxuu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa ficilkaas ama wuxuu noqonayaa maxay de isimkaasoo dee aduu mubtado khabar dhacay noqonaya marka macnuhu waa saasuu dabxi bismi aw adbaxu bismi wakadalika qowlu lqaari wakadalika kaa waxaa la mida qowlu lqaari kii akhriyay qowlkiisa bismi illaahi akhriyayey fataqdiiruhu taqdiirkiisu waxa weye qiraa'atii akhriskaygu bismi illaahi buu ahaaday bismi illahi baan ku akhriyaya omase aqra waan akhriyaya bismi illaahi aqra'u waan akhriyaya bismi illaahi anoo kaalmaysanayo ku bilaabanaya maaragtay isimka alle waayo wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yudmiru u idmaaraya fii mili haada tanoo kale ibtidaa'i bilaabashadaydu bismi illahi alle magacii bay oo mase ibtada'tu waan ku bilaabay bismi llahi baan ku bilaabay walawalu ka horeba axsanu fiican oo dadka qaar ba iyagu waxay leeyiin waxba ficil marba munaasib u ah ama ism munaasiba ah, waxba ha u qadaraynin waxaad samaysaa oad la timaadaa ibtidaa'i uun iska dheh ama ibtada'tu haddaad wax akhriyayso haddaad wax qorayso haddaad wax cunayso haddaad wax gowracayso ibtidaa'i ya bismi saa un ku wad bay laakiin qowlkaas waa waa waa laga xoog badan yahay waxa ka xoog badan buu ley maxay ka kale odhanaya ya shay u munaasib ah mar kastaba halala eegto sababtu waa kan maxaa yeelay lianna alficla kullahu mafcuulu bismi اllaah laysa mujarad ibtidaa'ihi lianna alficla ficilkii kullahu dhammaantii mafcuulun waa la samaynaya bismi illaahi baa lagu samaynayaa laysa mujarad ibtidaa'ihi yani maaha ibtidaa'ihi samada oo taa muxuu ga jeedaa dee haddii maalan la yidhaahdo yani qiraa'adii waxaad akhriyaysaa sooma haddaad tiado adoo akhriyaya waxaan u qadaraya qiraa'adii ficilkii aqra'dii waan iska daynayaaye ibtida'tu waan ku bilaabay dee ibtida waxaan ku bilowday bismi illaahi baan ku bilowday bilowgaasu dee ku hadhay salki laakiin aqra'u haddaad tiado bisinka qira'adan waxaan ku bilowday aqra'u akhri baan bismi illaahi waan ku akhriyayaa dee waxa la akriya o dhan intaad wado bisiga waa ujeedna inuu ku jiraa waad fahamta soma haddii la maalan eh, yani waxa la qoraal ba waxaad qoraysaa haddii eh, la waxaan ka bilaabaya ficil shay maarata munaasiba u qadari maaye eh, bilaabashaan ka dhigayaa ya dee wuxuu ku hadhay bisika xaw ku hadhay bilaabashadii waxaan ku bilowday bisikaan ku bilowday khalaas laakiin haddii aad kitaabadii waxaan ku qoraalkaygan waxaan ku bilo aktubu bismillaahi baan ku qoraya tiado dee intaad wa qorayso oo dhan maxaa kula socdaa meel dheer buu ka hadlaya halkaas ka taxriirinaya hawsha wuxuu leey haggaas marka laga milicsado saasaa qawi abuu le walawalu axsanu kamaa udhira sida loo muujiyey kole almudmaru mudmarkii loo muujiyey fii qowlihi iqra bismi rabbika aladii khalaq oo mudmarku hadda waa kii la muujiyey iqra weydi ah. ah, macnaha xaggaaga marka iqra akhri bismi rabbika aladii khalaq ilaahay magaciisa ku bilow macnaha waxa wey shaygii bismi illaahi loo qadari laha waa la muujiyey iqra baa lagu yihi rasuulka wa fii qowli bismi illaahi majraaha wa mursaaha wa fii qowli nabiyi sala allahu caleh wasalam man kaana qowlkii rasuulka ka mid a man axadkii kaana ahaaday dabaaxa mid gowracay qabla salaad salaadda horteed mid gowracay qofkii ahaaday maxalshahid ku alkeeda falyadbax falyadbax ku gowrac bismi illaah wa min hada qowlu nabiyi sala allahu alay slam qowlkii rasuulka ayaa ka mid a fi xadiii صaxiix rabiibihi cumar bn abi salma uu yidhi wiilkii markaa rabiibkiisa ahaa hooyadii uu qabay yaa ghulaama wiilyow sami illaaha alla magacow wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul mimaa yelig waxa ku soo xigana cun falmuraadu ujeeddadu waxa weyaan an yaquula inuu yidhaahdo bismi illaahi uu yidhaahdo laysa almuraadu ujeeddadu maaha mucallamu wax la baray wadakarta sma allaahi magaca allaad ku xusto markaad diraysana fakul cun marka ismka ilahay bismi aad tiraahdo aakulu ah, bismi baan ku cunay laalma wakadalika waxaa la mida qowluhu sal اllah alay slam idaa dakhala rajulu ninku hadduu galo manzilahu gurigiisa oo fadakara ismallahi magaca alla uu sheega cinda dukhuuli markuu gelayo uu sheego iyo cinda khuruuji markuu ka soo baxay uu sheega ismka alle wa cinda طacaami markuu cunayo uu sheego qaala shayaanu shayaanku wuxuu yidhahdaa laa mabiita lakum walaa cashaa laa mabiita lakum hoyaatin idinma sugnaanin halka kan idinma sugnaanin hoyaatin walaa cashaa casho iyo waxaa caawa ku cuntaanna meeshan kuma lihidin oo waa ku qaday shaydaankii halka kan marka dee intaasoo dhanna er maaha allahu in la odhanaya bismi illaahi magaca alle ayaa la odhanaya waana jumla mufida wa amhaalu dalika kaiirun amaalada tusaalayaasha kuwaasoo kale way fara badan marka halkana wuxuu kaloo sheegayaa dee e, ilaahay u jideeyey dikriga alle uu jideeyey kalaam taam ah ilaahay jideeyey inuu kalaam taama yahay buu wadaya wakadalika sidaas kaas kale kadalika eh, eh, kaas kale eh, maa shurica lilmuslimiina kadalika kaa waxaa la mid ah maa shurica wixii la jideeyey lilmuslimiina muslimiinta loo jideeyey baa isna la mid ah fii salaatihim salaadoodii loo jideeyey wa aadaanihim aadaankoodii loo jideeyey wa xajihim xajkoodii loo jideeyey wa cayaadihim ciidahoodii loo jideeyey oo min dikri illahi dikriga alla tacaala korahaya inamaa huwa in kale maaha biljumlati taama buu ahaatay wax kastooo cibaado ah oo qofka loo jideeyey oo ama ku saabsan salaad ama adimaad ama xaj wixaasoo dhan iyo ciido waxa wey waa jumla taama ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamadan rasuul wa qowl musalli wa ka musalli baa kuula mida isaguna ninkii tukanayey allahu akbar markuu xidhanaya salaadda subxaana rabbi alcaظiim subxaana rabbi alaclى samc allahu liman xamida rabbana walaka alxamd altaxiyaatu lilaahi waxaasoo dhan waa jumal mufiida ah waana dikri maxay dhahiin kulligood ya waa jumal